نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في bاb الغضب في الموعظة والتعليم xadiidka labiyo sagaashanaad qال xadaثna محamed بن العلاء بن كرayb أbu كرayb الhمdاني wa أxadu شhuyuuخ الأئمة الستة saynu soo sheegnay qال xadaثna أbu أسامة wa xmاad بن أسامة الكوفي عن burayd ibni cabdillaah ibni abi burdata ibni abi muusa alashcari can abi burdata awowgii buu ka warinaya wuxuu ku caanbaxay kuniyada oo abi burda ah magaciisana caamir baa lagu sheegay can abi muusa alashcari can abi muusa wa cabdillaahi bni qays alashcari qaala waxa uhi su'ila nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga waxa la weydiiyey can ashyaaa waxyaabo ayaa la weydiiyey ashyaadaasoo karihahaa u dhibsaday oo nabigu aanu jeclaysan falama ukira calayhi markii lagu badiyey su'aalahaas hadiba waa cadhooday nabigu uma qaala waxa uhi linaasi dadka waxa uu ku uhi saluunii iweydiiya camaa shitum wax allaale waxaad doontaan iweydiiye qaala rajulu nin baa yidhi cabdulaahi bn xudafat asahmi alqurashi waxau hi man abi aabbahay waa kuma qaala waxau hi nabigu abuuka aabbahaa xudaafa waa xudaafa wey faqaama aakhar nin kalea istaagay faqaala waxa uu ihi man abi ya rasuul allah aabbahay waa kuma faqaala waxau hi abuuka aabbahaa saalimun mawla shayba kaasina wuxuu aha sacad ibni salim mawla shayba wuxuu ku ihi sacadna aabbaha waa saalim wey falama ra'aa cumar cumar markuu arkay maa fii wajhihi nabiga wejigiisa waxa ku sugan oo bimacnaa cadho ah qaala waxa ya rasuul allah inaa anagu ila allah ilaahay baanu u soo noqonaynaa u toobadkeenaynaa caza wajal wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabada inuu ka cadhooday iyadoo su'aale ay weydiinayaan oo goob cilmiya la joogo nabigu calayhi salaau wasalaam inuu cadhooday cadhaduna waa laba waa mid waata ilaahay qofka uu abuuray haddii ay la kulanto waxa uu dhibsanayo ama lagu sameeyo waa cadhada ilaahay dadka uu ku abuuray ilaahay uu ku sameeyey waxaa kaloo cadho la yidhaahdaa aharu lhadab cadhada wixii ka dhalanayay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka uu diidayo ninka uu ku lahaa taqdab qaala awsinii qaala laa taqdab nabigu ku soo celcelinaya ha cadhoon waxaa loo diidayaa ma aha inuu cadhoodo laakiin waxaa loo diidayaa cadhada raadkeeda inuu dhaqangeliyo oo markuu cadhoodo inuu wax sameeya la diidan yihi sidaa awgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam cadhoonay goobta wacdiga xaq buu leeyahy qofku inuu cadhoodo xumaanta la samaynayo qofku waa ka cadhoonaya hadba qofka cadhadiisu inta ay tahay nabigu muxuu ka cadhooday calayhi salaau wasalaam wuxuu ka cadhooday su'aalo badan oo aan munaasib ahayn oo aan habboonayn ayaa nabiga la weydiinaya calayhi salaau wasalaam oo nabigu uu u fahmay min baabi tacanut taana waxaa inoo cadaynaya lafdiga bukhaari inoo iman doona insha allahu tacaala wuxuu leeyahy cabdulahi bnu cabaas kana الnaasu yasaluuna rasuul اllahi salى اllah alayh wasalam istihzaءa yaqulu rajulu man abi wayaquulu rajulu tadilu naaqatuhu ayna naaqatii ninbaa iska odhanaya aabbahay waa kuma mid kalea odhanaya hashaydii luntay meeday xagee laga helaya waxyaabahaasay nabiga calayhi salaatu wasalaam weydiinayeen waxaa kaloo culimmada qaar ku macnayeen wuxuu nabigu u diiday calayhi salaau wasalaam xadiikii sacd bn abi waqaas ee saxiixaynka ku yimi in la diiday su'aalaha in badiyo waayo waxaa laga yaabaa waxyibaa soo degaya su'aashaada wax bannaanaa oo sharcigu ka aamusay oo laysu cafiyey in loo xaaraantinimeeyo su'aashaada ina acdama almuslimiina fi lmuslimiina jurma man sa'la can shayin lam yuxaram faxurima min ajli masalatih taasina waa suuragal ya ayuha aladiina aamanuu laa tasaluu can ashya in tubda lakum tasukum wain tasaluu canha xiina yunazl lqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha ilaahay baa idinka cafiye ka aamusa oo ka joogsada ama suaal badnaanta sideedaba waa la diiday inama ahlaka man kana qablakum karatu masaailihim wakhtilaafhum cala anbiyaa'ihim suaal badnaantuna sideeday u tahay madmuum waxyaabahaasoo dhani waxay keensanayaan su'aaluhu haddii aanay munaasib noqon ama ay bataan waxa weeye in la dhibsado muftiguna xaq buu leeya inaanu ka jawaabin tas'la litahabuti can ma'hadi almas'uuli latacanuti talooyinka la siinaya mujtahidiinta waxaa ka mida haddii loo weydiiye qaab tacanuta inaanu ka jawaabin aadaabta mustaftiga ka suaasha dalbayana waxaa ka mida ah inuu litaabut inuu wax iska hubiyo cilmi ziyaadsada inuu culimada wax weydiinayo laakiin aanu u weydiinayn waxa weeye tijaabi ya ama aamusii ama jahligiisa muuji ama waxa weeye su'aalo faduula oo aan macno lahayn in la weydiiyo ama aanay wax ku dhismayn xadiika waxaa laynoo tilmaamay suaalaha nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiye waxaa ka mida ah cabdulaahi bnu xudaafa inuu weydiiyey aabbahay waa kuma sababtuu u weydiinayaana waxay ahayd kaana yudcaa ligayri abi sida riwaayad kale tilmaamayaan wuxuu ahaa nin nasabkiisa la duro oo cid kale loo nisbeeyo markuu xaafadii ku noqday ee hooyadii warkiisa ay heshay ayay tidhi wallaahi ma samictu bibnin acaqa minka wallaahi maa samictu cabdulaahi bnu xudaafaay la hadlaysaa ilaahay baan ku dhaartay maan maqal wiilkaa caaqsan a aminta an tuqaarifa ummuka maa qarafat nisaau ljaahiliya tafdaxuhaa cala acyuni innaas miyaad ka aamin qabtay hooyadaa wixii jaahiliyada lagu samaynayay inay samaysay dabeedna aad doonayso hadda maxfalka inaad hooyadaa ku ceebayso yani haddii nin loo nisbayn lahaa ninkaasuu raaci lahaa hooyadiisan hadda lagu sheegayaana inaanay xalaal ku dhalinba kasoo bixi lahayd saasay hooyadii ku tii dabeedna wuxuu ihi wallaahi low alxaqanii bicabdin aswad la laaxiqtuhu maadaamuu yahay nabiga eh, calayhi salaau wasalaam addoon madow hadduu haleeshiin lahaa oo odhan lahaa addoonkaasaa dhalay waan u nisba sheegan lahaa riwaayada muslim baa soo saaraya maxalushaahidku waxa w xadiidka laga daliishanayaa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu ka cadhooday saxaabadii inuu ka cadhooday baabun wuxuu baabu yahay man axad baraka ku fadhiista calaa rukbatayhi labadiisa jilib jilba joogsaday cinda alimaam imaamka agtiisa aw ilmuxadii ama ninkii muxadidka aha ee shiikhiisa ahaa qala waxau hi bukhaari xadaana abulyamaan wa alxakam bnu naafic alximsi qala ahbarana shucayb ibn abi xamza can الzuhriy muxamed bn shihaab qala waxa uhi ahbaranii anas bnu malik صaxaabigii ana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm kharaja waa soo baxay faqaama waa istaagay cabdulahi bnu xudaafa asahmi alqurashi faqaala waxa uhi man abi aabbahay waa kuma faqaala waxa uhi nabigu abuuka aabbahaa xudaafatu waa xudaafa wey uma akara waa badiyey nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam an yaquula inuu yidhaahdo saluunii iweydiiya yani welibana wuxuu sidaa u lahaa si cadho ah oo wejigiisa ay ka muuqato fabaraka waa fadhiistay cumaru cumar calaa rukbatayhi labadiisa ruug buu ku fadhiistay faqaala waxa uhi radiina billaah ilaahay baanu ku raali noqonay rabban inuu rabbi yahay wa bilislaami islaamkana waanu ku raali noqonay diinan diin wa bimuxamadin sal allahu alayh wasalama nabiya fasakata wa aamusay nabigu calayhi salaau wasalaam xadiikan wuxuu noo tilmaamaya ardaygu inuu waxa weeye hor fadhiisto shiikhiis ayuu waxa weeye ku saabsan yahay waana aadaabta loo baahan yahay ee alabatulcilmigu inay culimmada u hor fadhiistaan oo fadhiga la wanaajiyo culimmadii hore hadda dunida obin bay iska noqotaye haddii la arko shiikha oo lugaha la dhidhiibsanayo waa ka xanaaqi jireen ama xalqaduu ka kici jiray ama ardayguu ka kicinay xarabka madiinana culimmada eedda qaar waxaanu ka soo gaadhnay ardayda qaar baa waxay sameeyaan xalqadu markay saa u soo jeedo tiirarka mashaajidka qaar ka mida ayuu kasii jeedsanayay tiirka halkaa ka muuqda laga yaabaa mid inuu kasii jeedo oo xagga usii jeedo taa macnaheeduna ay tahay dhabarka inuu shiikha usoo jeedinayo dabeedna waxaa laga yaabaa shiikhaasi intaasoo jeer bay dhacday inuu muxaadaro galo oo annagu laftaydu aanu la yaabin aanu islahayn waa iska sahlan yihi ya maxaa halkaa loo gaadhsiinaya laakiin waxaasoo dhan waxaa la ilaalinaya shiikha karaamadiisa iyo sharaftiisa ma aha laakiin cilmiga iyo xalqada iyo goobta iyo waxa la hayo ayaa waxa weeye la weynaysiinaya ilahay mahaddi hadda waxaan mulaaxadayo ma arko laakiin masaladaynu sharxayna insha allahu tacaala siday ku soo baxdayna waxay ahayd cumar bnu lkhadaab markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cadhooday buu jilba joogsaday oo uu doonay nabiga calayhi salaau wasalaam inuu dejiyo hadalkaa horena waa kula hadlay inaa natuubu ila allahi ya rasuul allah hadalkan dambena waa ku hadlay labadaa hadalba cumar bn khaaab ilaahay baanu usoo noqonayna radina biاllaahi rabban waana isku hal qisa wey baabun wuxuu baabu yah man axad acaada alxadiia xadiidka soo celiya alaaan saddex jeer soo celceliya liyufhama canhu si looga fahmo waxa uu sheegayo faqaala waxau hi nabigu calayhi salaau wasalaam waa xadiiu abi bakra oo kitaabu shahaadaat inoogu iman doona wuxuu hi nabigu alaa wa qowlu zuur waxaan idinka digayaa hadalka beenta ah alaa wa qowlu zuur alaa wa qowlu zuur famaa zaala nabigu kama zuulin yukariruhaa kelmadda inuu ku soo celcelinayo abu bakra waxa uu leeyahay sida inoo iman doonta xataa qulnaa laytahu sakat alla muu aamuso ilaa aanu ka nidhi siduu nabigu ugu celcelinaya calayhi salaau wasalaam digid uu ka digaya hadalkaas wuxuuna ugu soo celcelinaya nabigu calayhi salaau wasalaam mowduucani halista uu leeyahay markhaati beenaalaha iyo hadal beena in sheego fasaadka iyo dhibka ka dhalanaya adduun iyo aakhiraba ayuu waxaweeye nabigu uga jeeday iyo si looga weeleeyo jumlada noocaas qaala bnu cumar cabdulahi bnu cumar waxaa wuri qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxau i hal ballaqtu ma idin soo gaadhsiiyey aaaan saddex jeer qaala waxau hi xadaanaa cabda waa ibni cabdilaah alkhusaaci asafaar cabdat bnu cabdilaah alkhusaaci asafaar qaala xadaanaa cabdusamad ibni cabdilwaaris ibni saciid alcambari albasri cabdilwaaris ibnu saciid ayaa ina soo maray kanina waa wiilkiisii cabdisamad wey qaala waxa uhi xadaana cabdulahi bn lmuana oo ah ibni umaama ibni cabdillaah cabdilaahi bn lmuana ibni cabdillaahi bni anas ibni malik wuxuu ka warinayaa adeerkii oo umaam ah umaama ibni cabdillaah ibni anas ibni malik cabdulaahi bn lmuana ibn cabdillaah ibni anas ibn maalik wuxuu ka mid yahay ragga bukhaari lagu qabsaday inuu saxiixiisa u soo xushay hadal baa ku sugan culimmada qaar waxay gaadhsiiyeen laysa bishay waxba ninkaasi inaanu ahayn laakiin raajix waxa uu yahay sida culimo badan ay u tawhiiqiyeen inuu yahay nin lagu kalsoon yahay walow xifdigiisa hadal uu ku sugan yahay waxyaabaha xoojinayana waxa kamida ah xadiidkan wuxuu ka warinayaa adeerkii umaama wuxuuna ahaa dadka ka wariyey ee xadiikiisa dabdiyey ayuu ka mid ahaa sidaa awgeed imaam albukhaari xadiika waa cabdulaahi bnu u soo saarayo waa xadiidka cammihii umaama ayuu usoo saaraa ta labaad waxaa la ogsoon yahay ninkuu xadiika faamligiisa iyo qaraabadiisa aad buu u daneeyaa dadka kale waa ugaga xogaalsan yihi taasina way sii xoojinaysaa ta saddexaad ibnu xajar waxa uu leeyahay eh, maadaama culimo badani ay tawhiiqiyeen oo xaalkiisa ay soo dhoweeyeen oo ay tilmaameen xadiikiisa in la aqbalayo dadka jarxinaya ee wax ka sheegaya ilaa ay caddeeyaan la aqbali maayo waa qaacidatun fi ljarxi wtacdiil ninku hadduu ku caanbaxo tawhiiqinta iyo tacdiilinta iyo ammaanta hadduu ku caanbaxo wax ka sheegidda laga aqbali maayo ilaa la sababeeyo oo la caddeeyo qaacidadaasina way sii xoojinaysa qaal waxa ui xadaana umamat bnu cabdillaah bni anas bni malik can anas bni malik waa awowgii buu ka warinaya can nabiyi sal allahu annahu kaana nabigu waa ahaa idaa sallama haddii uu salaamo cid sallama waa salaamayay alaaan saddex jeer buu salaamayay waida takalama bikalimatin hadal haddii uu ku hadlana wa kilmatun biha kalaamun qad yuam wataynu soo sheegnay hadal hadduu ku hadlana acaadaha alaaan waa soo celcelinayay ama kelmad keliya hadduu ku hadlo nabigu calayhi salaau wasalaam waa ku soo celcelinaya ama jumlo baabku waa in hadalka saddex wixii ka badan waa fahan la'aan wey yacni saddex waa inta ugu badan ee qofku uu ku fahmayo wixii ka sii badan de qof aan fahmo lahayn mar iyo laba iyo saddex in la ysugu soo celceliyo khaasatan masaladu haddii ay muhim tahay ama la danaynayo ama ay adag tahay in saddex jeer lagu soo celceliyo waa mid waxa weeye munaasiba xadiidku wuxuu tilmaamayaa annahu kaana yani nabiga xaalkiisu saasuu u badnaa kana ida takalama bkalima wakana taati lidawaami haaliba walaysa da bilazimin musaaxiba kaana haddii welibana ficil laga daba keeno waxay keensataa sidaasi inay haalib u ahayd oo nabiga calayhi salaau wasalaam xaalkiisu uu sidaa u badnaa kaana ida salama salama aaaa taa macnaheedu ma aha dadka haddii la salaamo salaanta in lagu soo celceliyo waa haddii qofku is yidhaahdo salaantaada lama maqal qofka waa loogu soo celinaya laakiin hadii uu ku maqlo hal mar uu ku maqlo oo uu bilaabo jawaabtii waxba lagu soo celcelin maayo culimmada qaar waxay ku qaadeen kaana ida sallama sallama alaaan saddex salaan inay tahay oo markaad golo imanayso ama guri aad soo gelayso alaanta koowaad waa salaam listidaan waa tii istidaanka aad doonaysay assalaamu calaykum a adhul taaganta ta labaadna waa markaad gudaha soo gasho waa salaamu taxiya waa salaantii laynoo jideeyey wey ta saddexaadna waa markaad sii baxayso markaa dadkii uu soo booqanayay saddexdaa hadday isu geeyaan waa saddex salaamood wey laakiin macnaha labaadna meesha waa ku sugan yahay oo ah in haddii loo baahda lagu celceliyo saddex jeer lagu celceliyo waxaa la midoo ah baabkeena khuseeya hadal haddii lagu hadlay isagana in lagu celceliyo isagana waa haddii maslaxadu ay keensanayso adaa qiyaasaya ama adaa hadalkii danaynaya oo u baahan xataa iyadoo lagaa maqlay inaad ku celceliso ahmiyada uu leeyahay awgeed ama waxaad og ardaydu inay danaynayaan oo ay jecel yihiin in loogu celiyo halkaa loogu celiyo labada kay tahayba waxa wey waa munaasib in lagu celceliyo qaal waxa ui xadaanaa cabda ibnu cabdillaah waataynu soo maraynay alkhusaaci asafaar wey qaal waxa ui xadaanaa cabdusamad ibn cabdilwari waa sanadkii hore qaal xadaanaa cabdulahi bn lmuana qaal xadaanaa umaama ibnu cabdillaah an anasi radi allahu tacala can can nabiyi sal اllahu alayh wasalam anahu kaana nabigu ahaa ida takalama hadduu ku hadla bikalimatin kelmad ama hadal acaadaha waa soo celinaya alaaan saddex goor buu soo celinayay xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo waida ataa calaa qowmin qole hadduu u yimaadana fasallama calayhim uu salaamo sallama calayhim waa salaamayey alaaan saddex goor buu salaamayey waataynu kasoo hadalnay qaala waxa uhi xadaana musadad ibni musarhad qaala waxa uhi xadaana abu cawaana waa alwadaax ibni cabdillaahi alyashkuri horaynuu soo mar can abi bishr waa jacfar ibni iyaas ibni abi waxshiya jacfar ibnu abi waxshiyana waa la yidhahda wasmuhu iyaas can yuusuf ibni mahak can cabdillaahi ibni camr waa ibni alcaas radi allahu tacala canhuma qaala waxa uri tahallafa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla waa ka dib dhacay waa baaqday oo dibbuu u dhacay fii safratin safar saafarnaahu safarkaasoo aanu safarnay ayuu naga dambeeyey nabigu calayhi salaau wasalaam kama hadhin laakiin waa daba socday mudduu ka dambeeyey faadrakanaa nabigu waana aanu haleelnay asalaata wakhtigii salaada yacnii wakhtigii salaadda annagu aanu haleelnay oo aanu aragnay wakhtigii salaaddu inuu sii baxayo horaynu usoo macnayna xadiidka waa soo marnay man rafaca sawtahu bilcilmi wataynu ku soo marayni asalaata salaaddii aanu soo haleelnay salaata alcasri oo ah salaaddii casar ah walxaal naxnu natawadau annaguna aanu nahay kuwa weysaysanaya fajacalnaa waxaanu gudagalnay namsaxu inaanu masaxayno calaa arjulina cagahayaga halkii la doonaya inay si fiican u maydhaan ayay waxay maydheen maydhid khafiifa oo cirbihii ay ka tageen oo aanay aan waafi ahayn marka maydhiddii maadaamay khafiif tahay oo cagta aanay wada gaadhin ayaa waxaa lagu tilmaamay masiixitaan baa lagu tilmaamay namsaxu waxaanu gallay inaanu masaxayna calaa arjulina cagaha yaga inaanu masaxayno yacni maydhid khafiifo masaxaad u eg aanu masaxayno fanaada nabigu waa ku dhawaaqay biaclaa sawtihi codkiisa ugu dheer waylun hoog lilacqaabi cirbaha ayuu u sugnaaday min annaari naarta xaggeeda ayuu uga sugnaaday maratayni aw alaaa laba ama saddex goor ayuu nabigu ku dhawaaqay oo ku qayliyey hadalka noocaas xadiika hore inuu soo maro maxalu shaahidka hadda baabkan loo keenay waxa uu yahay nabigu calayhi salaau wasalaam hadalkaas weylun lilacqaabi min annaar laba ama saddex buu ku soo celceliyay nabigu calayhi salaau wasalaam waana hadal muhima waayo waxaa loogu goodinaya cirbaha ay biyaha iyo weysada ka ilaaliyeen ay qallajiyeen inay halis u yihiin cadaab inay ku mutaan waxaa cirbaha loo sheegayna waa min ilaaq اljuزءi wa iraadat اlkulli xubin jirkii ka mida la sheegay waxaana loo jeedaa dhammaantood baa loo jeedaa waxaa ciqaabka mutaysanaya ama cadaabka ma aha cirhbahoo keliya waa iyagoo dhan weeye haddii ay mutaystaan laakiin min baabi ilaaq اljuزءi wa iraadat اlkulli weeye in la isticmaalana waxaa keentay cadaabka ama ciqaabta waxa u sababa cirhbahaasaa u sababa inaan la maydhin ayaa u sababa baabun wuxuu baab u yahay ama baabu tacliimi rajuli ninku inuu baro ayuu baab u yahay amatahu addoontiisa aw ahlahu wa ahlahu iyo ehelkiisa iyo xaaskiisa iyo ehelkiisa xaaskiisa iyo ubadkiisa inuu wax baro in waxa weeye looga baahan yahay waana min baab cafi alcaam cala alkhaas yani amah waa khaas weeye oo amadu waxay kamid tahay ehelkay ka tahay addoonta aad haysataa ehelkaaga ayay ka tahay marka waxa la sheegay khaas baa la sheegay waxaana lagu soo cadfay mid ka caamsan oo ah ehelkao dhanabaa lagu soo cadfay xadiidka laynoo keeni doonaa wuxuu ku saabsan yahay addoonta ayuu ku saabsan yahay ehelkana min baabi alqiyaas baa loo haleeshiinaya waayo wax uma dhaxeeyo adoontaada haddii aad wax barayso waxa aad baraysa aday soo noqonaya addoontaadu ubad bay kuu dhalaysaa ila cala aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum masaalixda addoonta wax loo barayana xaaskaaga xortahay waa min baabi wla waa uga sii mudan tahay qaala waxa uhi ahbaranaa wa huwa bnu salaam btakfiif laam albikandi qaala waxa uhi xadaana almuxaaribiy cabdاraxmaan bni muxamed bni ziyaad almuxaaribi alkuufi qaal waxa uhi xadaana صaalix wa صaalix bni muslim bni صaalix bni xayaan alkuufi qaal waxa uhi qaala amir الshacbi waxa ui amir الshacbi wa camir bni sharaaxiil الshacbi alhamdani waxa uhi xadaanii abu burda abu burdana waataynu hadda soo sheegayn waa ibni cabdillaah ibni abi muusa alashcari can abiih isagoo aabbihii ka warinaya qaala waxa uu ma abi burda ibna abi muusa waa laba abi burda abi burda ibni cabdillaah ibna abi burda ibna abi muusa xadaanii abu burda waa ibna abi muusa alashcari can abiih oo ah saxaabiga qaala waxa uhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh lahum waxaa u sugnaaday ajraani laba ajar baa u sugnaaday rajulun mid nin weeye min ahli kitaabi ahlukitaabka ka mida gabadhuna waa la mid laakiin min baab taqliib wey ninkaasoo aamana rumeeya binabiyihi nabigiisa ciisa aw muusa wa aamana rumeeyey bimuxamadin sal allahu alayh wasalam iyo wlcabdu mamluuk wlcabdu adoonkii almamluuku la hantiyey ee lalahaa idaa addaa hadduu guto xaq allaahi xaqa alle iyo wa xaqa mawaaliih kuwii lahaa waxa weeye xaqooda alcabdu waa addoonka hadduu addoon yahayna waa addoon la leeyahay weeye marka almamluuk waa sifatun kaashifa haddii sidaa la yidhaahdo yacnii in la leeyahay addoonnimadaa laga fahmay way sii cadaynaysaa ama waxaynu ohan karnaa macnay faaiidaynaysaa alcabdu waa addoonnimo addoonnimadana allah iskale subxaanahu wa tacaala laakiin almamluuk waa tii bini aadamku ay lahaayeen baa looga jeedaa ta waa cubuudiyadii caamka ahayd tan kalena waa cubuudiyadii dadku ay is-addoonsanayeen idaa addaa allah xaqa alle hadduu wixii alla ku kalifay ee lagu waajibiyey iyo wa xaqa mawaaliih jamac baa laga dhigay awalna addoon buu ahaa alcabdu waxaanu heli karnaa in la yidhaahdo waa jinsi waa jinsiga addoommada maadaamay jinsi yihiin oo ay badan yihiinna waxaa loo jamciya biictibaar almajmuuc yani jamaca ayaa jamaca loo celinaya waxaana loogu celinaya cala sabiili اlafraad yacni addoommadii badnaa hadday gutaan xaqa dadkii lahaa adoon waliba kii lahaa buu xaqiisa gudayay ama haddii lagaba soo qaado cabdi keliya inuu yahay waxa suuragala ah addoonkaa in la wada hal addoon baa laga yaabaa dhowr qof inay wada marka kuwa xaqooda hadduu gutana waa soo gelaysa waa isku macnay warajulun nin weeye ka saddexaad kaanat agtiisa ay ahaatay cindahu kaanat ay ahaatay cindahu agtiisa amatun addoon fa addabaha waxa weeye edbiyey fa axsana wanaajiyey taadiibaha edbinteeda culimmada qaar waxay leeyihin falam yucanifha walam yadribha ma garaacin oo ma hiifin oo ma canaanan oo ma dagaalin laakiin macno caamaynu ku qaadaynaa yacnii edabteedii buu wanaajiyey oo si fiican buu u edbiyey wa callamaha waa baray fa axsana waa fatazawajaha waa guursaday falahu kaana waxaa u sugnaaday ajraani laba ajar waxaa la tilmaamayaa saddex qof oo waxa weeya mid waliba laba ajar uu leeyahay labada hore rajulu min ahli lkitaab iyo lama soo celin ajraantii looma soo celin laakiin ka ugu dambaysa waa loo soo celiyey waayo ficilo badan baa la sheegay qaacidada luqawiyadaahina waxay tahay shaygu hadduu hadal badan la isticmaalo wixii hore loogu celinaya lagu cadfayo in la soo celiyo min baabi tawdiix waa mid haboon weeye balaaqada ayay ka mid tahay wlcabd lmamluuk ida addaa xaq allahi wa xaqa mawaaliih way koobnayd lahu ajraan lama odhan laakiin ka dambe cindahu ama faadabaha faaxsana taadiibaha wacallamaha faaxsana tacliimaha uma actaqaha fatazawajaha hadal badan baa falahu ajraan si loo xasuusto hadalku halkuu ka bilaabmay oo ah alaaat lahum ajraan uma qaala caamirun caamir ashacbi waxaa uu yidhi acطaynaakaha waanu ku siinay masaladaas ama xadiikaas bihayri shayin bilaash baanu kugu siinay qad kaana wa aha yurkabu mid loo fuulo fii ma duunaha iyada wax ka sokeeya ila almadiinati madiina gaadidka loo fuulayay xadiikaas ama masaladaas waxaa loo aadi jiray madiina laakiin bilaash baanu kugu siinay wuxuuna uga jeedaa ninbaa weydiiyey khuraasaan kaga yimi ayaa waxa uu weydiiyey ma bannaan tahay ninku gabadhii uu xoreeyey inuu guursado ogow addoonta hadaad xorayso waa liwajhi illaah waa sadaqooyinka ugu waaweyn bay ka tahay waxaana la diiday qofku sadaqadiisa inuu ku noqdo addoontii haddaad ilaahay dartii u xorayso kadibna aad soo xarayso oo aad guursato waxaa laga yaabaa inay u ekaato sadaqadiina dib ugu soo noqotay marka culimmada qaar baa hadalka keenay xilligaas shacbi la weydiinayo oo yidhi sax ma ah qofku addoonta inuu inta uu xoreeya inuu dib u guursado waa inuu sii daayaa sadaqadana inuu ku noqdo maaha dabeedna wuxuu ku jawaabay xadiikan uu ku jawaabay waxaana inoo soo socda kitaabu nikaax nabigu calayhi salaatu wasalaam safiya binti xuyay ibni akhtab nabigu inuu guursaday wa jacala cidqaha sadaqaha meherkeediina waxa looga dhigay in la xoreeyo nabigu waa sameeye alayhi salaau wasalaam ah, hadalahaanna waa u sameeye waa inugu guubaabiyey ficil ahaanna nabigu waa u dhaqangeliye alayhi salaau wasalaam xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya saddex qof inay laba ajar leeyihiin saddexdaana kuma koobna ulaaika yutowna ajrahum maratayn bima sabaruu waa xaalada koowaad ee ahlulkitaabka ah lilcabdi lmamluuki saalixi ajraan waa xadii isaguna inoo soo socda xaaladahaasi waa badan yihiin suyuudi raxmatullaahi calayh wuxuu gaadhsiiyey dhowr iyo soddon xaaladood buu gaadhsiiyey kitaab gaarana waa ka alifay malacu lbadrayn fii man yu'ta ajruhu maratayn baa waa kitaab mabuuca yani dadka laba ajar la siinayo waa badan yihiin kuwo badanna waa xasuusataan waxaa ka mida ah laha ajraan yani gabadhii markay sadaqadaysanayso hadday qaraabada ku sadaqadaysanayso ninkiina waa la ajarkii sadaqadana waa leeyihi ajarkii qaraabada la xidhiidhiyeyna qofku waa yeelanaya sadaqa aad la baxayso ayaad qof qaraabaa siisay qof qaraaba aad xaaladu waa badan yihin ninkii mujtahidka ahaa ee dadaalay ee xaqa waafaqay wain ijtahada faasaaba falahu ajraani laba ajar buu leeyahy waa dhowr iyo soddon xaaladood baa la gaadhsiiyey laakiin xaaladana axaadiista waa ku caddahay xaaladana axaadiisteedu ma xoog badna xaaladaha qaarna waa kuwo ishoosgelaya wey iyadoo nadmiyana waxa weeye waxaa ka helaysaan kitaabka dhammaadkiisa qofka doonaya xawaashaba inuu dusha ka qabto suyuudi waa ku gebiyey raxmat ullaahi calayh xaaladaha noocaas masalada loo daliishanaya baabkan imaam albukhaari uu u keenay abcan xadiidkani waa inoo soo noqon doonaa waxaa inoo iman doonaa baabu fadli man aslama min ahli lkitaabayn waxa weeye dadka ahlulkitaabka towraad iyo injiil dadka u saaxiibka ah fadliga ay leeyihiin hadday soo islaamaan macnaha halkaasaynu ku faahfaahin doonaa laakiin halkan waxaa loo keenay ninku ehelkiisa inuu cilmiga baro kitaabulcilmiga inuu ku sugannahay masaalix badan baana ku sugan haddii ehelkaaga aad cilmiga barto iyaguna ubadkay ku tarbiyadaynayaan waxay baranayaan xaqa aad ku leedahay xaqa alle subxaanahu wa tacaala ku leeyahay dadka siday ula macaamilaan masaalix badan baa ku sugan baabun wuxuu baab u yahay cidat limaami imaamku inuu waaniyo annisaaa dumarka iyo wa tacliimahunna in wax la baro ama baabu cidat limaami annisaa wa tacliimihinna dumarka in la waaniyo waxna la baro ayuu baabu yahay qaala waxa uhi abu cabdillaah xadaana sulaymaan bnu xarb alsdi uu inagu soo noqnoqday qaala waxa uhi xadaana shucba ibn اlxajaaj alwaasiti can ayuub man huwa ayub asakhtiyaani ayub ibn abi tamiima asakhtiyaani qaala waxa uhi samictu caa waa caa ibn abi rabaax oo ka mida taabiciintii waaweynaa ka mida markay culimmadu tilmaamayaanna sida dahabi oo kale markuu u tarjumaynaya kutubta kala duwan tilmaantiisa ayay sheegaan iyagoo uga jeeda in lagu waana qaato cilmiga sharafta iyo karaamada laga helayo waxay yidhaahdeeno culimo badanay u sheegeen kaana acwar aswad aftas acraj ashal acma fi lakhiir oo aswad buu aha buu markii dambena waa indhabeele wuxuu ahaa acraj buu wuxuu ahaa ashal mid waxa weeye xubnihiisa qaybe aanay shaqaynayn oo shalal qaba iyo faalig iyo wixii la afdas buu ah wamaa ilaa daalik tilmaamo badan bay usheeg afdas la garanaya ya ayib mana doonan sheekh inaan kusii fogaado ya afdas waa qofka sankiisu aadka u ballaadhan ee uu malaasan yahay baa afdas la yidhaahdaa ugama jeedaan hiika inay ceebeeyaan taasi waxay xasuusisay shiikha waxa weeye acmash la yidhaha hore inuu soo sheegno nin kaftan badan buu ah nin wuxuu ardayda ku adag buu ah aad ugu adag marka waxay tilmaameen maalin inay islaantiisu ku kacday oy aad uga cadhootay doo ardaydiisa ka midoo iftahana ayuu u yeedhay wuxuu idhi bal islaantaygala hadal waxa weeye isagoo doonaya islaantii inuu maslaxo ayuu shiikha ceebihiisi sheegay yani wuxuu doonayaa inuu ydhaha ninkan nin sahlan maa waa nin aad u weyn laakiin yani laa tacjab min cumuushati caynay wa diqati saaqay waxbuu saa u tahay yani habeenta qaba iyo mijihiisan dhuudhuuban iyo xaalkiisa noocana ceebo badan intuu tahay bui taa kaga boodin laakiin waa nin qiimala wey isagoo hadalkii wada ui jooji waad iga sii fasahaadinaysaa marka anaga laftaydu aanu shiikha kusii fogaano ma laakiin waxa ujeeddadu ay tahay shiikha sidaa xaalkiisu yahay oo welibana addoon ahayoo mawlo ah ayaa haddana markuu xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam daneeyey ee cilmiga ku dadaalay wuxuu gaadhay xaalkiisu khaliifkii muslimiinta xilliga caalamka xukumay inuu yidhaahdo laa yuftii fi lmanaasiki ilaa caa culimmadii caalamkao dhan ba xajka isugu imanayay maka culimo badan baa joogoo la oo asxaabtiisa ah nin caaa la yidhaahda mooyaane nin kale ma fatwoonayo khaliifkiibaa u imanaya oo laba inanoo uu dhalay oo madax noqon doono khulafo noqda ay la socdaan dabeedna wuxuu doonay khaliifku inuu isa soo qadimo xalqaduna waa buuxdaa cadaaunbaana wax la weydiinaya dabeedna wuxuu doonay maadaamuu khaliifkii yahay inuu dadka soo jiido wuxuu ihi makaanak xataa yatiya dowruk halkaaga fadhiiso si jaaniskaagu kuugu yimaado dabeedna markii jaaniskiisu soo gaadhay ayuu su'aalihii uga jawaabay khaliifkii wuxuu ka kacay golihii isagoo labadiisa wiil ku leh ee khulafada noqon doona waxa weeye wallaahi laa ansaa dullii bayna yaday hada alcabdi alswad addoonkan madow hortiisa saan ugu dulloobay ma ilaawayo ee ku dadaala cilmiga ku dadaala waa xilligii madaxda muslimiintu ay cilmiga danaynayeen cilmiga danaynayeen hadaba waxaad moodaa cilmiga in lagu dadaalaba kulamaa cilmiga lagu sii dadaalaba dadka qaar inay kaba aaminayaan qofku nolosha inuu kasii dhacay waa wadaad war ma hayo waxba lama socdo ya in waxa weeye takhalluf iyo dambayn laga aamino cilmiga iyo masaajidada iyo xalaqaadka iyo khayrka in lagu xidhmo caa waa ninkaas weeye qaala waxa uhi samictu waan maqlay caطaa'an waa ibna abi rabax almaki qaala waxa uhi samictu bna cabaas radi allahu taala canhuma qaala waxa uhi ashhadu waxaan ka marhaati kacaya cala nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga dushiis aw ama qaala caaun waxa uhi ashhadu cala bni cabaas ibna cabaas inuu yidhi baan ka marhaati naqaya ana rasuul اllahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle kharaja inuu baxay walxaal macahu bilaalu iyadoo bilaal uu la socdo fadanna wuxuu u maleeyey nebigu annahu lam yusmic inaanu maqashin dumarka yani lam yusmic nisa dumarka wacdigiisu inaanay gaadhin fawacadahuna nabigu waa waaniyey yani xaggoodu u baxayo waa u tegay si gaaruu ugu tegey fawacadahuna waa waaniyey wa amarahuna wuxuu faray bisadaqati sadaqa inay la baxaan fajacalat ilmar'atu haweenaydu waxay guda gashay tulqii inay tuurayso alqurta dhagaha iyo walkhaatama kaatunka iyo fargalka ayay tuuraysa wabilaalun bilaallah yaahudu waa ku qaadayay fii arafi awbihi maradiisa dacalkeeda ayuu ku qaadayay fajacalna yulqiina alqura wlkhatima fii awbi bilaal baa riwaayaadka qaar inoogu iman doona yani waxay ku tuurayeen bilaal maradiis oo uu soo laabay oo tafta uu haysto si ay waxawey ugu guraan wa qaala waxa uhi ismaaciil waa ibni culaya can ayuub asakhtiyaani an caa ibn abi rabax waxa ui waqaala can ibni cabaas ibnu cabaas waxa uu ka yidhi caa ashhadu cala nabiyi sal allahu alayh wasalam wuxuu u keenay aarkaa dambe mucallaqa ah waayo imaam albukhaari ma soo gaadhin ismaaciil ibnu culaya sanadkii bukhaari dhashay ayaa waxaa dhintay ibnu culaya bukhaari waxa uu dhashay boqol iyo afariyo sagaashankii waana sanadkii ibnu culaya uu dhintay ninkuna de sanadku dhashay shiikhii sanadkaa dhintay ma soo gaain siaynu ogsoonahay ma soo gaain waxna kama aadan sidaa awgeed waa mucalliq we wuxuu u keenay in la jasminayo shakigii dhacay sanadkii hore ku dhacay waay sanadkii hore waxaa la tilmaamay caaa inuu leeyahay ashhadu cala nabiy ama ashhadu cala bni cabaas ma ibnu cabaas baa odhanaya ashhadu cala nabiy mise caaa baa ashhadu cala bni cabaas ee riwaayada dambe ee mucalaqa ah baa kala goonaysa xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya dumarka waxa weeye in wax la baro oo lagu dadaalo siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu dadaalayay fawacadahunna wa amarahunna bisadaqa ayaa maxalu shaahid ku yahay nabigu waa waaniyey wuxuuna kula taliyey sadaqa inay la sababta hadalkaasi ku soo baxayana insha allahu tacaala xadiidka dambe ayaa inoo sii caddayn doona waxaa keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaara inuu daneeyo laakiin guud baabkani wuxuu yahay dumarka in wax la baro oo la waaniyo oo barnaamij loo sameeyo waayo inta badan cilmiga waxa lagu haya xalqadaha lagu haya masaajidkiina inta badan way adagtaha inay ka soo qayb galaan ama sida dee lagu yaqaano waa laynagu dhaamaa halkaas oo caalamka islaamka haddaad tagto waxa ku badan dumarku meelay ku tukadaan inay leeyihiin yani xataa tuulooyinka hadda markaan maleesiya ka imi tuulooyinka mawlacyada ku yaala dumarka qaybbaa u xidhan inagu xitaa markaynu socdaal galayna dumarku waa ku dhibaatoodaan marka mujtamaceennu waa mujtamac ukuuriya wey ku badan waxoogaagii jaahilnimada ya dumarka xagga dambe in maraya waxay nagaga sii harsan yihin qolyihii masaajidyada iyo qolyihii dacwada waday laftoodu dumarka inay ilaawaan maaha aha in la yidhaahdo wa buyuutuhunna khayrun lahunna ya guryahooda u wanaagsan cilmi baa taa ku dhaafaya gurigooda inay ku tukadaan baa u fadli badan laakiin dee wacdiga ka socda iyo cilmiga ka socda iyo khayrka ka socda inay kasoo qaybgalaan bay u baahan yihin baabun wuxuu baabu yahay alxirsi in lagu dadaalo cala alxadiii xadiika wuxuu baabu yahay xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in lagu dadaalo qaala waxa uhi bukhaari xadaana cabdulcaiiz bn cabdilah cabdilcaziiz bn cabdilah ibn yaxya aluwaysi almadani qaala waxa uhi xadaanii sulaymaan ibn bilaal altaymi can camr ibn abi camr mawla almualib almadani can saciid ibni abi saciid almaqburi ama almaqbari labada waa ku bannaan tahay laakiin dammada ayaa caansan abi hurayra radi allahu tacaala annahu qaala waxaa weyli qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow man ascadu nnaasi ugu liibaan badan bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yacnii yaa ugu liibaan badan oo ugu nasiib badan oo ugu badsanaya aeecada aad shafeec qaadayso maalinta iyaame nabiguna alayhi salaau wasalaam sida la ogsoon yahay shafeecooyin badan buu shafeec qaadaya oo ay ugu horaysaa shafaacat lcuma shafaacada ee waxa weey ahluljamciga ama dadka mowqifka taagan dhammaantood ay ka wada faaiidaysanayaan laakiin shafaacooyin badan baa ka dambeeya oo nabigu calayhi salaau wasalaam uu shafeec qaadayo oo ay ka mid tahay dadka ahlujannuhu jannada inay galaan ay waxaweye ka mid tahay ay ka mid tahay darajaadkii la ysu ziyaadiyo ay ka mid tahay shafaacatii liahli اlkabaa'iri min ummatii dembiilayaashay laga soo saaro iyagoo ciqaabkii loogu talagalay aan dhammaysan shafaacada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay kaga soo baxaan yacni shafaacooyinkaasoo dhan waxaa ugu badsanaya ninka soo socda wuxuu uhi nabigu calayhi salaau wasalaam laqad danantu waxaan u maleeyay ya abaa hurayra anlaa yasalanii inaanu i weydiinayn can hada alxadiii xadiikan isaga ah axadun qof walu minka adiga kaa horeeya axad axadkaasoo awalu minka adiga kaa horeeya adiga cid kaa horaysa inaanay su-aashaa i weydiinayn nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu ihi sidaasaan maleeyey lima ra'aytu waa waxa aan arkay awgeed oo ah min xersika dadaalka aad ku dadaalaysa cala xadiika aad ku dadaalayso scad naasi waxaa ugu liibaan badan bishaaacati shaaacadayda ywma alqiyaamati maalinta qiyaame man axad qaala ku hadlay laa ilaaha ila allah khaalisan xaaluu uga keli yeelaya min qalbihi qalbigiisa aw ama nafsihi naftiisa ilaahay ugu keli yeelayo oo uu baraxtirayo xadiiku imaam bukhaari wuxuu baabka u keenay in saxaabigan jaliilka xadiika inoo soo warinaya uu ku dadaalaya xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam nabigaana uga markhaati kacay inuu xadiidka daneeyo oo uu ku dadaalo kuntu alzamu rasuul اllahi sal اllah alayh wasalam waxaan ahaa mid nabiga calayhi الsalaaة wasalaam laazima kana almuhaajiruun yushilhum الsafqu fi اlaswaaq nimanka muhaajiriinta waxa mashquulinayay waxa weeye suuqa inay ka ganacsadaan wa kaana alansaar yashtahiluun fii masaaricihim ansaartuna waxay ku mashquulayeen beerahooda axaadii badan baa inoo tilmaamaysa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu daneeyo si gaara ugu dadaalay waxaa inoo soo socota nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ugu duceeyey horena waa u soo marna inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey xadiidka inuu xifdiyo oo u weeleeyo oo nabigu alayhi salaau waalaam inta uu u yimi sida inoo iman doonta fadligiis i nabi allow inii asmacu minka xadiian kaiira wainii ansaa xadii badan baan kaa maqlaa waanan ilaa waa nabigu wuxuu i ubsud ridaaak go'aaga fidi go'ii sibuu fidiyey wuxuu i nabigu uu isku laaba dabeedna waxau i famaa nasiitu shayan xafidtuhu bacdu xadii aan nabiga ka maqlay dib uma ilaawin waa loogu duceey dadaal buu ku bixiyey nabiguu laazima calayhi salaau wasalaam taasaa keensatay saxaabada inuu ka axaadii bato axaadii mawduucaa sii faahfaahinaysana waa inoo imanaysa in saxaabada qaar ay yidhaahdeen akara abu hurayra war ninku xadii badana dabadeedna uu isdifaacay isaguna oo salaadii cishayadoo la tukaday bacdu saxaaba uu ka qabtay uu imaamku muxuu inagu tujiyey kasu allahu aclam maxaan ka xasuustaa markaasuu i waan hayaa haddaba anigu waan hayaa yani waxa wuxuu uga jeedaa inaan lala yaabin axaadiistiisa badan waxaan sidaa u leeyahay rag soomaaliya baa hadda u ololaynaya maandoon iyo ragga ku abtirsanaya inay waxa weeye saxaabigan duraan axaadiistiisana wax ka sheegaan ujeeddaduna ay tahay axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam jeex weyn oo kumanaana in la waayo ninkaa maxaa loo taargaraynaya keligiibaa de haddii laga takhaluso shan kun axaadiis baa laga takhalusaya marka bukhaariyo muslim laga hadlaya ninka ugu axaadiista badan wey waa ninka ugu axaadiista badan waana laga yaaba axaadiis badan ay xamili waayeen inuu isagu soo warinayo xadiikanina waa axaadiista tilmaamaysa fadligiisa tilmaamaysa guud ahaanna waxa weeye xadiidka in lagu dadaalo xadiika nabiga alayh salaau wasalaam in lagu dadaalo ayanu ka faaiidaysanayna baabun kayfa yuqbad lcilmu wuxuu baab u yahay cilmiga sida loo qabdoonayo horaynu usoo sheegnay calaamadaha saacada inay ka mid tahay yuqbad lcilmu cilmiga in la qabanayo yaqilu lcilmu cilmigu inuu yaraanayo horaynu usoo marnay qaabkeebuu cilmigu ku yaraanaya ama loo qabanaya wakataba waa qoray cumar bn cabdilcaiiz ila abi bakr bni xasm awowgii baa loo nisbeeyey abi bakr bn muxamed ibn camr bn xasm alansaari almadani wuxuu u qoray undur eeg maa kaana wixii ahaaday min xadiii rasuuli laahi sal اllah alayh wasalam faktubhu qor oo diiwaangeli fainii anigu khiftu waxaan ka baqay duruus alcilmi cilmigu inuu baabao indiraas alcilmi cilmigu inuu baabao iyo wadahaab alculamaa iyo culimmadu inay tagaan oo ay dhintaan wlaa taqbalha aqbalin ila xadii nabiyi sal اllahu alayh wasalam xadii nebi mooyaane wax kale ha aqbalin oo saxaabada iyo taabiciinta hadalkoodu ha dambeeyo ka nabiga danay alayh salaau wasalam wltufshu cilma cilmigana faafiya wltajlisu waxa weeye fadhiista amar weeye xataa yucallama ilaa la barayo xadiika nabiga alayhi salaau wasalaam man laa yaclamu midaan cilmi ulahayn yani laba amar buu bixiyey amar waxa uu yahay xadiidka nabiga in la diiwaangeliya calayhi salaau wasalaam amarka labaadna inaan lagu kaaftoomina in la faafiyo xalaqaad in la sameeyo masaajidada culimada in la fadhiisiiyo waa khaliifkii muslimiinta faina alcilma maxaa yeele cilmigu laa yahliku ma halaagsamayo oo ma dabar go'ayo xataa yakuuna siran ilaa uu ka noqdo mid sira uu noqdo yani marka lala galo guryaha lala galo ama jaamacadda lala galo ama maxadka lala galo ama guryaha hoosta laysaga soo xidho marka cilmiga sir laga dhigo marka noocaasuu baaba'aya marka mar walba cilmigu haduu sharci yahay waxa kale waa kaabayaal wey meeshiisa asalka ah ee cid waliba ay soo haleelaysaa waa masjidka weeyi maaha sida hadda dhacday oo waxa weeye qadiyadii la cagsiiyey oo masaajidada laga sii oo waxa weeye dadku ay ku kaaftoomayaan jaamacad ama machad lagu kaaftoomayo labadaba in laysku kaba wey ya culimmada qaar waxay yidhaahdeen kana alcilmu fi ljaamici faxawaluuhu ila aljaamicati walaysa adakaru kaluntha masjid jaamica jaamic ayaa lagu dhiganaya cilmiga dabeedna jaamicatun baa loo bedelay walaysa dakaru kalunaa jaamacadda anaabaahayo najaaxaya maaha jaamacadaha inaan ku fogaanayo laakiin dadka qaar waxaad dareemaysaa shareecu dhiganaya waxa laga yaaba masjidka inaanu soo gelin culimmada yadana waxaan ka soo gaadhay waxay yidhaahdeen ilaa dhowr iyo lixdankiibaa la bilaabay master iyo b h d shareecada in lagu qaato aabba markuu isdiiwaangelinaya waxay dhowr iyo lixdankiiba ahayd uu bilaabayay maasterka uu bilaabayay ilaa xilligaa ilaa hadda ragga digtooraaga qaadanaya welibana ustaad noqonaya rofesoor ku noqonaya wax inta badan ku dhaca inuu fatwo u soo fadhiisto oo isu taagay dadka inuu u jawaabo waxa weeye ma dhacdo ninka isu soo taagay jawaabkee digtoorka ah waa ninkii masjid soo baxay ee kulmiyey masjidka iyo tii waxaweeye akaademiga jaamacadda labadaba marka ninka loo aayayaa xaqiiqatan waa ninka waxawe xalqada iyo masjidka fadhiya barakaduna isagay ku jirtaa ikhlaasku isaga ayuu ku jiraa isaga ayaa waxaweye asalkii iyo xaruntii ah marka ta aad haloo danayo kun dictor haddaad noqotaad masjidka soo gelin waxaagu waa madmadow baa ku jira odhan mayna waa baaba laakiin waa kule caadima qaala waxa ui xadaana alcala ibnu cabdiljabaar yani hadalka cumar bn cabdilcaiiz sanadkiisii wey alcala ibn cabdiljabaar abulxasan alcaaar baa la yidhahda qaal wuxuu hi xadaana cabdulcasiiz bnu muslim alqasmali can cabdilaahi bni dinaar bialika yani waxaa looga jeedaa bidalika xadiia cumar ibni cabdilcasiis baa looga jeedaa ilaa qowlihii laga gaadhayo dahab alculama culammadu inay tagaan xadaana ismaaciil bnu abi uweys ismaaciil bnu cabdilaahi bni abi uweys wuxuu leeyahy bukhaari xadaana ismaaciil ibni abi uweys qaala wuxuu hi xadaanii malik maalik maxay su ahaayeen abtigii wey maalik baa abti u ah maalik bnu anas imaamu daar اlhijra can hishaam bni curwa can abiih curwat bni zubayr can cabdilaahi bni camr bni اlcaas radi allahu tacala canhuma qaala waxa uri samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii allaan maqlay yaquulu isagoo le in allaha alle laa yaqbidu ma qabto alcilma cilmiga intizaacan siibid yantazichu uu ka siibaya min alcibaadi addoommada cilmiga qabashadiisu in laabaha laga siiba maaha walaakin hase yeeshee yaqbid lcilma cilmiga alla waa qabanaya biqabdi lculamaa culimada qabashadooda iyo oofsashadooda ayaa cilmigiina lagu qabanaya xataa ida lam yubqi caaliman ilaa maayo caalim alle aanu reebin lam yubqi caaliman sidaa waa loo dabdiyey ama xataa ida lam yabqa ilaa aanu ka hadhin caalimun caalim aanu ka hadhin labadaba waa loo dabdiyey ittakhada annaasu dadku waa yeesheen ru'uusan madax bay yeesheen juhaalan bilaa cilmiya oo juhaala fa su'iluu la weydiiyey fa aftow waa fatwoodeen biqayri cilmin cilmi la'aan bay ku fatwoodeen riwaayaadka qaar waxaa ku yimi bira'yihim taladooda iyo caqligooda ayay ku fatwoodeen fadalluu waa lumeen wa adalluu dadkiina waa lumiyeen qaala alfirabri waa muxamed bnu yuusuf waxayna ka tahay waxyaabaha lagu ziyaadiyey kitaabka bukhaari raawigu ku iyaadie waxa i maxamed bnu yusuf alfirabri waa ragga soo warinaya saxiix bukhaari xadaana cabaas nusakh badan kuma sugna cabaaskaasi sidaa ogeed shuraaxdu ma sheegin ninka uu yahay qaala waxa uu idhi qutayba aniga laftaydu shuyuukhdii firabri waa ka baaday cabaas laguma sheegin nusakh badanna kuma sugna magacani kuma sugna waxaa ku sugan qaala xadaana qutayba ayaa ku sugan qaala waxa uhi xadaana qutayba ibni saciid ibni jamiil qaala waxa uhi xadaana jariir ibni cabdilxamiid adabbi alkuufi can hishaam ibni curwata naxwahu xadiika xadii la mida ah. xadiiu cabdilahi bni camr bn caas xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya culimada cilmigu xiliga la waayayo ee cilmiga la waayayo waa xiliga culimada la waayo qabashada cilmiga la qabanayo ee jahligu uu faafayo macnaheedu waxay tahay culimmadu inay dhimanayaan oo la oobsanayo taana waxaa ku sugan in cilmiga lagu dadaalo inta culimo la helayo in cilmiga lagu dadaalo cilmiga waxyaabaha loogu dadaalayana waxaa ka mida in waxa weeye cilmiga la gudbiyo oo la kala qaato macnaha noocaas waaliu taxsiilu lilculuumi min ahlihi wa camalun bihi zukin waxyaabaha cilmiga loo dalba maxaa ka mida waniyatun lilcilmi rafcu ljahli can nafsihi fagayrihi min annasam wاثالث التaxصiل للculuم can أhlihi وcamaل bه zukin cilmiga afar shay baa loo dalbaa naftaada inaad ku anfacdo dadka inaad ku anfacdo cilmiga inaad culimada ka dhaxasho si aad usii gudbiso oo cilmigu aanu u dabargo'in iyo in lagu camal falo oo waxaweeye la dhaqangeliyo xadiikaas Eh, masaladaas wuu inoo tilmaamayaa masalada ku sugan waxay tahay aynu kusoo gabagabaynayno ma laga qaadanaya xadiikan inay dhici karta xili xiliyada kamida ah, caalimba in la waayo cilmila in la waayo eh, waa masale khilaafiya marka usuulka laga hadlayo jumhuurtu waxay leeyihin iyagoo xadiikan daliishanaya way dhici kartaa xili xiliyada kamida ah culimo in la waayo oo dadku ay juhaal isugu baxaan xanaabiladuna waxay leeyihiin maya لا tazaalu aa'ifatu min ummati cala alxaqi aahiriin cid xaq sheegto xaqa ku taagan xaqa ay ku taagan yihiinna cilmi bay u baahan tahay laga waayi maayo alardu laa takhlu min qa'imin lilahi bixujatih qof diinta alle ooga laga waayi maayo xadiikaasay daliishanayaan laakiin waxaa laga waayi cid cilmi gudbisa laga waayi laakiin ta noocaasi xiliba xiligu ka dambeeyo way sii yaraanaysa mar waxay ahaayeen mujtahidiin mulaqa oo cilmigoodu uu bad aha saxaabadii iyo taabiciintii xiliba xiligu ka dambeeya culimmadu waa sii nuqsaamayaan ilaa xiliyada dambe la gaadho cilmi dhagooleed in wax lagu wado ya oo dad waxa weeye burtuura ay dadka culimo noqdaan oo dadaalkooda waxay khaldaan iyo waxay saxaanba siday u sii socoto marka dambe waxa weeye juhaal ayay dadku isugu hadhayaan taasina waa calaamadaha akhru zamaanka wey ilaa ay xaalku gaadho xata laa yuqaala fi lardi allah allah ilaa laysugu hao gaalo laysugu hao hoos baa loo sii soconaya cilmi keliya maaha wlardu laa can qa'imin mujtahidi takhlu ila tazalzuli lqawaacidi ayay bacd lusuuliyiin ay yidhaahdaan marka taas in lagu dadaalo cilmiga oo waxawe la daneeyo ayaa muhima xadiika masalada muhimka kale ku sugan waxay tahay itakhada naasu ru'uusan juhaalan marka culimo la waayo madax la samaysanaya juhaala halka culimmadu waxay ka qaateen madaxtinimada dhabta ah ee xaqiiqiga ah ee aan zuulayn waa ta cilmiga wey ummadda in cilmi madax loogu noqdo waa madaxtinimada rasmiga ah markii taa culimmadii meesha ay ka baxeen ba juhaal madaxii ay soo baxeen juhaal madaxii ay soo baxeen taasina waxay ka mid tahay calaamadaha akhru zamanka hada wallah aclam sal allah wslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi